bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu waxaa la weydiiyey baabka baabun ida kariha an yaأkula maca cabdihi xadiidkaas oo mxamed bnu slaam qala ahbarana mhlad bnu yaziid qala ahbarana bnu jurayj qala ahbaranii abu zubayr anahu samicahu yas'lu jaabiran damaa'irtaas iyo marka yaa wax laga su-aalay marka qaala ibnu jurayj waxa uu yidhi ahbaranii abu zubayr wuxuu ii waramay annahu abu zubayr isaga samica inuu maqlay isagaas hu yacnii nin ayuu maqlay yas'alu jaabiran weydiinayo can khaadimi rajuli ilaa aakhirihi marka anahu samicahu nusaqa qaaraa ku yaal qaarna anahu samica rajulan yas'alu jaabirana ku taal marka rajulan hadday tahay waa iska caddahay taas ma ahayn ya hahe taas tii shalayna eh, xadiidkii ugu dambeeyey canta aan ka hadlaynay sida saxdaa waxay noqonay sidaan faxadaatnii safiyatu ibnatu culaybata waduxaybatu ibnatu culaybata wa kaana jadduhumaa xarmalatu abaa abiihimaa wuxuu ahaa anahu ahbarahum annahu isaga awowgu ahbarahum saddexdooda wuxuu u sheegay safiya iyo duxayba iyo xibaan bnu caasim anahu ahbarahum xarmalatu xarmala wuxuu u sheegay ibni cabdillaahi anahu kharaja ilaa aakhirihi cantaan ku jirin marka anahudana waxaa iska noqonaya ana alxaala washana liana alxaala washa'na ahbarahum xarmalatu xarmala u waramay iyaga saddexdoodaas anahu kharaja qisadiisoo kadibna iska galay taasna marka canta waa laga xoog badan yahay qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun ina kula macruufin sadaqa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ina kula macruufin macruuf kasta sadaqat waaye waa sadaqo qaala xadaanaa caliy bnu cayaash qaar ou cabaas u qorayaa jira waa qalad caliy bnu cayaash qaala xadaanaa abu ghasaan qaala xadaanii muxamed bnu lmunkadir can jaabir bni cabdillaahi can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalam qaal kulu macruufin macruuf kastaa sadaqatun waaye waa sadaqo xadiidkan bukhaari baa wariyey bi hada sanad kitaab ladab min saxiixihi buu ku wariyey ayb tarjamada xadiidka mudaabaqadooduna waa daahir macruuf kastaa shay kastoo sharciguna yacnii ounan inkirin caqligana ounan inkiraynin waa sadaqo leanna waa waxtar qaala xadaanaa aadamu bnu abi iyaas wahuwa alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu wahuwa bnu lxajaaj qaala xadaanii saciid bnu abi burdata bni abi muusa can abiihi can jaddihi abiihi waa iska macruuf abuu burdata bni abi muusa alashcariy awowguna abu muusa alashcari buu noqonayaa cabdullaahi bnu qays qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi calaa kulli muslimin muslim kastaa korkiisa sadaqatun ayaa ah qaaluu waxay yidhaahdeen fain lam yajid hadduunan helayninna qaala waxa uu yidhi fayactamilu biyadayhi gacmihiisa ayuu ku shaqaysanayaa ou shaqo ku dalbayaa fayanfacu nafsahu nafsadiisu anfacayaa wayatasadaqu waana sadaqaysanayaa markaa ayb ninkii aan wax helaynin gacmihiisa ha ku shaqeeyo waxaa laga wadaa marka ninka aan wax helaynin rabana inuu ajar sadaqo helo ninka aan wax helaynin oo ajar sadaqa inuu gaaro rabo ee wuxuu samaynayaa marka waa ha shaqaysto waxa uu shaqaystana ha sadaqaysto ayb marka meeshaasda waa ninka darajaad rabo iyo sadaqa tadawuca sida uula bixi lahaa iyo rabow laakiin zakada iyada qofku inuu bixiyo si uu sako ay ugu waajibto isaga qasab ku noqonaya inuu lacag shaqaysto ma ku noqonayso maa laa yatimu lwujuubu ilaa bihi falaysa biwaajibin lanna shuruudda iyo waxyaabahaas axkaam waxaa weeyaan xugun wadci ah waay takliifi ma aha marka nisaabka maalka kale waa sabab sakada waajibiyo sababtuna axkaamta oo waxay ka mid tahay wadciga ah ee aan takliifiga ahayn addoonku markii uu helo unbaa laga rabaa wujuubku imaana laakiin isaga ha keena waajibka si ay sakadii u waajibto waa inuu nisaab soo shaqeeyaa waajib maaha iyada ayb xadiidku marka wuxuu ka hadlayaa qofka isaga rabo inuu darajaad fiican gaaro qaaluu waxay yidhaahdeen fain lam yastatic haddii uunan awoodinna aw amase lam yafcal uunan sidaa yeelin qaala waxa uu yidhi fayuciinu wuxuu kaalmaynayaa dalxaajati xaajada kanu saaxiibka almalhuufa ee la dhibaato geliyey yani midka la dhibaato geliyey baahida qabo ayuu kaalmaynayaa icaanadaasuna marka waxay noqonaysaa bilqowli aw ilficli aw bihimaa qowl inuu ku kaalmeeyo ama ficil ama labadoo isku daran ayb qaaluu waxay yidhaahdeen fain lam yafcal haddii uunan samaynin qaala waxa uu yidhi faya'muru bilkhayri khayr buu farayaa aw amase ya'muru bilmacruufi macruuf buu farayaa qaaluu waxay yidhaahdeen fain lam yafcal hadduunan samayninna qaala fayumsiku cani shari shartii buu celinayaa ou haysanayaa fainahu lahu sadaqatun sadaqay isaga u tahay marka taas bukhaari xadiidkanna bi sanad ayuu kusoo saaray fii saxiixihi ayb <clears throat> xadiidka marka qeybtan dambe fa yumsiku cani shari waxaa ku sugan fiihi xujatu liman qaala ina tarka camalun wa kasbun lilcabdi xadiidku wuxuu tusayaa qolada iyaga marka dhahayaan addoonku marka uu shay ka maqan yahay oo ka tegay tarkiga uu ka tegaayo waa camal uu samaynayo ajar buuna ka helaan oo hadda shartaadii baad dadka kala tegaysaa ajar baadna ka helaysaa camal camalna waa lagu sheegay saxaabadu maxay dhahayeen lain qacadnaa wanabiyu yacmalu ama wanabiyu yafcalu haddaan iska fadhiisanno nebiga oo wax samaynayo fadaaka mina alcamalu lmudallalu arrinkaa annaga aan iska fadhinno nebiguna ou shaqaynayo waa arrin marka la xugmiyo wey camal la baadinimo xugmiyo wey marka camalna waa sheegeen fadhina waa sheegeen fadhigu waa tarki nebigu waa shaqaynaa shaqadii baan ka tegaynaa annaga ka tegindeennaas waa camal keenayo in yacni la baadinimo xugmiyo ayb aayadda qur-aankana waxay ahayd yacni lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna waalaxbaaru can qowlihim alihma waaklihim الsuxta labi'sa maa kanuu yasnacuun alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkaray ka tageen alla wuxuu ka tilmaamay sunci inuu yahay waxaas labisa maa kaanuu yasnacuun marka xagga dambena waxaas tarkigoodaas baa camal laga dhigay camalkooda xunaa la layidhi camalkay sameeyeen waa maxay macruufkiiay ka tageen inay dadka faraan marka masaa'il badanna waa ku dhisan tahay ayb ayb qaala xadaanaa musadadun marka meeshuu ka rabo waxay tahay fayamuru bilkhayri ow yamuru bilmacruufi qaala xadaanaa musadadu wahuwa bnu musarhad qaala xadaanaa yaxya wahuwa bnu saciidin alqaطaan can hishaam bni curwata qaala xadaanii abi ana abaa muraawixin algifariy ahbarahu ayb waa soo marnay abuu muraawix shalayan soo marnay ahbarahu ana abaa darin ahbarahu abuu dar wuxuu u sheegay anahu sa'la rasuula اllahi sal l slam nebiguu su-aalay ayu lcamali afdal camalkee hoo u fadli badan qaala waxa uu yidhi iimaanun billaah alla oo la rumeeyo wa jihaadun fii sabiilihi iyo jidkiisaoo lagu jihaado qaala waxa uu yidhi faayu riqaabi luqumaha ama addoomaha la xoreeya tee u fadli badan qaala aglaaha hamanan midda ugu qaalinimada badan xagga lacagta wa anfasuhaa cinda ahlihaa uguna yacnii qaalisan cinda ahlihaa ehelkeeda agteeda dadka iska leh tay agtoodu yacnii agteeda nafaaso kale oo ay nafiisada ah qaala waxa uu yidhi ara-ayta bal ii sheeg in lam afcal haddaanan samaynin waxyaabahaas aada ii sheegtay qaala waxa uu yidhi tuciinu daa'ican tuciinu waad kaalmaynaysaa daa'ican daa dayaacin mid dayac u saaxiib oo iska dayacan oo arrimihiisii aan qabsan karin yaad kaalmaynaysaa aw amase tasnacu waxaad u samaynaysaa liakhraqa mid markaa doqon ah oo waxba samaysan aqoonin baad wax u samaynaysaa qaala ara-ayta bal ii sheeg in lam afcal qaala tadacu nnaasa dadka ayaad kala tegaysaa min ashari sharta fa inahaa waa sadaqo tasadaqu tatasadaqu bihaa aad ku sadaqaysanaysid calaa nafsika nafsadaada xadiidkan bukhaari baa wariyey min ariiqi cubaydillaahi bni muusa can hishaam bni curwata bihi ayb waanana soo maray ayb xadiidkan marka sanadkaas uu bukhaari ku wariyey kaas saxiixa ayaa caali ah marka midkaana naasil ah leanna midkan labow ka tagaa hishaam kaas kalena wuxuu ka tagaa bukhaari hal hishaam isaga ninbaa u dhaxeeya waana cubaydullaahi bnu muusa baadaan alcabsi waxaana keenaya cubaydullaahiga waa min kibaari shuyuukhi اlbukhaari ayuu ka mid yahay mararka qaarna toosu uga wariyaa marmarna isaga waasidoobu uga sii wariyaa qaala xadaanaa abunucmaan ayb qaala xadaanii mahdiyu bnu maymuun ayb can waasilin mawla abi cuyaynata waasil mawla abi cuyayna huwa saduuq caabid akhraja xadiidahu albukhaariyu fi اladabi اlmufrad wa muslim wa abu dawuud wالnasaa-iy wabnu maajah can yaxya bni cuqayl wahuwa albasriyu saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wa muslim waabu dawuud wاnasaa'iy wabnu maajah can yaxya bni yacmar whuwa hiqat fasiix akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita wa kana yursil ayb yaxya bnu yacmar awalu xadiidin fi saxiixi muslim ayuu ku jiraa isaga iyo xumayd bn cabdiraxmaan alximyari waa labada isla weydiinayaan ibni cumar xadiidkii dheeraaye jibriil can abilaswad addiiliyi abulaswad addu'aliyuna waa la yidhaha diiliyuna waa la dhahaa wahuwa albasriyu magaciisa waxaa la yidhaha daalimu bnu camrin wahuwa hiqat faadilu mukhadram akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita can abi darin qaala qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah dahaba ahlu dduhuuri maalka kuwa u saaxiibkaa waxay la tageen bilujuuri ajaradii bay la tageen ba'daani marka ficilkii mutacadi bay ka dhige haddii aan dahabada la gelinin ficilku qaasir laasim ayuu ahaanayaa hebel waa tegay unbay iska noqone waa la tegay si loo yiraa badaa keenaysa macnahaas marka bada marka min macaaniyahana waxaa ka mid ah atacadiya inay keento ficilkii laasimka ahaa mafcuulkiis ficilkii laasimka ahaa marka ba lagu gudbiyo mafcuulow iska qaadanaan ayb waxay la tageen waay marka dahabadaas iyo adhaba dahaba bi adhaba isku mid ah. haddii labadaa hamzadana tacadiyay keene badana waa keeni dahaba ahlu duhuuri waxay la tageen bilujuuri ajaryaalkii yusalluuna kamaa nusallii way tukanayaan saanu tukanayn wayasuumuuna kamaa nasuum waa soomayaan saan u soomayna wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihimna waa la baxayaan qaala waxa uu yidhi alaysa miyownan ahayn qad jacala allahu alla inuu idin yeelay lakum idinka maa tasadaquuna waxaad sadaqaysataan ina bikulli tasbiixatin tasbiixo kasta wa taxmiidatin iyo eh, mahadin kastoo alla la mahadiyaa sadaqatan sadaqa ku sugan ayb wa budcu axadikum sadaqatun yacni wa fii budci axadikum midkiin yacnii e, farjigiisana sadaqatun baa ku sugan qiila waxaa la yidhi fii shahwatihi sadaqa shahwadiisii miyaa sadaqa ay ku sugan tahay qaala waxau yidhi low wudica fi lxaraami haddii la dhigi lahaa alaysa kaana calayhi wisrun korkiisa miyounan ahaadeen dembi dalika kaagaasi in wadacahaa haddii uu dhigo filxalaali xalaashi kaana lahu ajrun baa u ahaanaya muslim baa kitaabu zakaat kusoo saaray ayb marka xadiidkan waxaa kaloo laga qaataa qiyaasulcagsiga waxaa la yihahda qiyaasulcagsigiibuu xujo u yahay waxaa la yidhaha ninku hadduu eh, eh, budcigiisa ama xubintiisu haddii uu xaaraan geliyo uu la aado dembi sowma loo qoraayo haah xaaraan maxaa cagsigeeda xalaashi haddii uu xalaashiina la aado dembina maxaa uu cagsi noqonayo marka ajar ajaru helay qiyaasulcagsi waay marka labadan shay waa la qiyaas qaadanaya xukunkana dabcan cagsi buu isu noqona baabun ay hada kani baabun baab weeyaan imaadat ldaa waxa dadka dhibayo zuulintiisa ayuu u baab yahay qala xadaanaa abu caasim wa huwa aضaxaaku bnu maqlad abu caasim annabiil can abana bni samca wa huwa basriyun saduuqu tagayara aakhiran ayb xadiidkiisana muslim isagoo mutaabaca abuu ah ku jiraa ayb can abilwaasic jaabir abulwaasican marka waxaa la yidhaha jaabir bnu camrin alraasibiy saduuqun yahim akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wamuslim wاtirmidiy wbnu maaja ayb can abi barzata alslamiyi waa saaxibi rasuuli اllahi sal l slam qaala qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allow dullanii itus calaa camalin camal yudkhilunii اljannata jannada igelinaya qaala waxa uu yidhi amit اldaa dhibka ka zuuli can dariiqi الnaas dadka jidkooda camal jannadii ku geliya haddaad rabto dadkii dadka dariiqooda wasaqda iyo xumida ka zuuli oo ka qaad ayb haddii marka jannadii lagu galayo cagsigeedii marka oo dariiqii in la keeno dhib wax dadka dhibaya la keeno iyadana acmaal naar lagu galay ayay noqonaysaan amid اldaa dhibka zuuli can ariiqi الnaasi ka zuuli qala xadaanaa musa wahuwa musa bnu ismaaciil abu salamata atabudakiy xadiidkan hadda soo dhaafayna muslimaa wariyey iyo ayb alimaam muslim ayaa kitaabu lbiri wasila kusoo saaray fii saxiixi qaala xadaanaa musa wahuwa musa bnu ismaaciil abu salamata tabudakiyu lminqariyu qaala xadaanaa wuhaybun wahuwa bnu khalid albasriyu can suhaylin wahuwa bnu abi saalix can abiihi abu saalix asamaan dakwaan can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sal l slam qaal mara rajulun nin ayaa soo maray ninka oo muslimun muslim ah bishawkin ayuu soo maray qodax fi ariiqi jidka taallo dhexdiisa faqaala waxauu yidhi laamiitanna waan zuulinayaa la umiitanna waan zuulinayaa haada shawka qodaxdan baan zuulinayaa la umiitanna amaata yumiituha imaatatan waan zuulinayaa haada shawka qodaxdaani laa yaduru rajulan qof ma dhibayo musliman oo muslim ah mar dambe fagufira lahu sidii buu sameeyey waa loogu dembi dhaafay ayb bukhaari kitaabu ladaan uu kusoo saaray min saxiixihi lix boqol konton iyo labo munaasabada u keentayna waxay ahayd baabu tahjiiri fi duhri ayuu ku keenay isaga kitaabu ladaan aadaan keliya kuma soo qaatee xataa salaadii iyo sifatu salaadka iyo meeshaasuu ku dhex daray meeshaas marka eh, wuxuu doonay eh, salaada duhur in loo soo wirwiro oo kulaylka qofka uu soo aado uu dedejiyo awal waqtigii ka tukado baabkaas baa marka nin masaajidka usoo socdo xilli duhur ah oo kulayl badan ayaa dariiqa wuxuu ku arkay laan qodax wadato jidkii kusoo foorarsatay markaasuu yidhi laantan waa jaraya oo waa jaraya mar dambe qof muslima ma dhibayso waa jaray waa loogu dembi dhaafay meeshaas marka ibnu xajar wuxuu yidhaa waxaa laga qaataa cilmiga fadliga uu leeyahay nacam leanna waxyaabahan oo kale in heerkan lagu gaarayo cilmi unbaa lagu ogaan karaa waxaa laga yaabaa waxyaabo camalkoodu yaryahay wax weynna lagu gaarayo qofku laakiin hadduu cilmigii iyo axaadiidta rasuulka ka maqan yahay ma fahmi karo khayrkii marka meelo badan oo uu ku jiro oo uu samayn karo buunan ogaan la-aan iyo cilmi la-aan darteed uu u weynaya saas darteed marka in cilmigii la barto weliba xadiidka in la akhristo leanna xadiidka isagaa noloshaada waxa u fiican laga helaan waxaas ninkii sameeya waxaasu helaya iyo mararka qaarna eh, ashyaa aadan u malaynaynin inay wax ka imaanayaan oo dembi kaaga imaanayaan waa jiraan ninkii un xalqada xadiidka fadhiyo unbaa ugu yaraan intaas helaya ayb tarjamada marka waxaas dadka dhibaayo ee ah qodaxdaas ayuu ninkaa zuuliyey wuxuuna ku mutaystay dembi dhaafkaas qaala xadaanaa muusa qaala xadaanaa mahdiyun wahuwa mahdiyu bnu maymuun can waasilin wahuwa waasil bnu xayaan alaxdab can yaxya bni cuqayl <coughs> can yaxya bni yacmar can abi lswad addiiliy waa soo marnay can abi darin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam curidat calaya acmaalu ummatii waxaa la iisoo bandhigay ummadeyda acmaashooda xasanuhaa wa sayi-uhaa teeda wanaagsan iyo teeda xun yani xasanu lacmaali wa sayi lacmaal ayaa la iisoo bandhigay fawajadtu waxaan helay fii maxaasini acmaalihaa acmaasheeda kuwooda wanaagsan dhexdooda ana aladaa dhib wasaqda yumaatu cani ariiqi jidka laga zuulinayo wawajadtu fii masaawi'i acmaalihaa ummadayda acmaasheeda kuwa ugu xunxun dhexdooda waxaan ka helay annuqaacatu xaakada fi lmasjidi masjidka dhexdiisa ahaanayso laa tudfanu aan la duugaynin masjidku markuu caro iyo wax lamida uu yahay laakiin marka uunan caro ahayn marnaba sideeda ama caraha ahaada xataa ama yownan ahaanin ma bannaan tahay in masjidka candhuuf lagu tufaba sideeda qaadi ciyaad iyo waxaa baxiyey masaladaas imaamu nawowi waxaa keenayana waxay tahay sideeda imaamu nawowi isaga wuxuu leeyahay waaba la reebay masjidkii in xaaka lagu tufo sideedaba nusuus buu keenayaa caam ah oo la reebay xadiidkan dhahayo annuqaacatu fi lmasjidi khai'atun xaakada masaajidka dhexdiisa waa gaf wa kafaaratuha dafnuha kafaaradeeda in la duugo waay isaga marka wuxuu leeyahay yani ha lagu tufo maahan xadiidkiina qofkii in dembigii uu ku sii socdo wuxuu uga joogsanaa oo kafaaro u noqonaysa inuu duugo waay hadduu ku tufo laakiin ku kutufidaaba dembi ah sideedaba haddaynan dembi ahayn kafaara iyo maynan imaadeen sidaas oo kale u dhahayaan qaadiciyaadna isagu waa cagsinayaan ayb oo wuxuu sheegayaa xaakada masjidkii dhexdiisa in lagu tufaa haddii la duugaayo ama yacni la qarinaayo dhib ma lah wuxuu keenayaa marka midkiin yowna ku candhuuf tufin masaajidka haddii uu doono sidaan ha sameeyo nebigaa marka wuxuu soo qabtay maradiisa waa ku candhuuf tufay oo isku jejebiye marka marada lagu tufaayo soo masaajidkii ma la dhex joogo masaajidkii maa laga dhex baxsanaay sidaasoo kale uu yidhi aduu marka ibnu xajara ah baxhi fiican fatxulbaariga iyo ku keeno masjidkii marka hadduunan aqbalaynin in la duuga in lagu tufaa maba ahanba sideedaba wawajadtu fii masaawii acmaaliha annuqaacatu fi lmasjidi oo laa tudfanu aan la duugaynin ayaan ku arkay buu wax kastoo marka masaajidkii dadkii dhibayaa soo gelaya marka sida baabka ka muuqato dadka iskaalsooyinka aadka u uraya la soo gelaya masaajidka oo gogoshii markay kula istaagaan oo ay ka baxaan qofka ka dambeeya uunan ku sujuudi karin meesha ur dartiis aaday halis u yihiin acmaal aad u fool xun waay camal xun waay camalkaas qofka marka haddii uu iskaalso wato inuu iska siibo oo uu meel geliya roon maahan inuu masaajidkii saas yeelo waxaa iyagana la mida dadka sidoo kale yani wasaqda keeno kabaha oo biyaha ka da-ayaan kabihii oo ciid fara badan wataan inta masaajidka sidaa u dhigaan lugaha hoostooda dhigaan caradiina meeshaas uga tegayan markaad tiraahdidna war sidaan maxau yeelay sunnadii waayo kule sunnada carra in laga taga kab dhigaa lagu yidhi hoos kabta hoostaada dhigaa la yidhi laakiin carrada dhig lama dhihin masaajidkii caro keen ma la dhihin marka qofkii waxaa laga rabaa inuu bac geliyo ama uu kabaha si fiican usoo jafo bixaytu uuna waxba uga tegayn meesha haddii kale dad unbaad dhibaysaa muslina ayb innagana dadkeenna waxaad moodaa dhibka xaggiisa qofkuba inuunan noolaa karin ilaa inuu dad dhiba maahan nolosheenni saasay noqotayba mustaxiila loo arkaa adoon dad dhibin noolaha qofkaa tiraa mustaxiilba u arkaaba maxaa la sameeyaayuu kule sidaan war waxaan dadkay dhib u taha see la yeelaayuu kule see la yeelaa macnaheeda lama noolaa kara waay marka ilaa heyrka inaad dhibaysa maaha ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan xadiidkan haddana muslima wariyey qaala baabun qowlu lmacruufi macruufka qowlkiisa hadalka wanaagsan oo lagu hadlo qala xadaثna bshر bn mحmed whuwa اlmarwasiyu qala akhbarana cabdالlahi whuwa bn اlmubaarak qala akhbarana cabdاljabaar bn اlcabaas alhamdaniy huwa الshabamiy nazla اlkufa saduq ytashayac akhraja xadiiثah albukhaariyu fi ladb اlmfrad wabu dawud fi kitaab اlqadr wالtirmidiyu can cadiy bni haabiti can cabdillahi bni yaziid alkhatmiy qaala cabdillahi bni yaziid waa saxaabi cadiy bni haabitna waa soo marnay qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam kulu macruufin sadaqa macruuf kastaa waa sadaqa akhraja waxaa soo saaray imaam axmed iyo abubakr bnu abi shayba iyo abu dawuud idayaalisi iyo min ariiqi abi cawaana can abi malik can ribciy bni xiraash can xudayfa marka badanaa isagoo min xadiidi xudayfa lasoo saaray ibn abi shaybana sidoo kale imaam axmed sidoo kale min xadiidi jaabir isagoo ah ayay soo saareen bukhaari laftiisa xadiidkan waa soo saaray can caliy bni cayaash can abi hasaan can moxamed bn munkadir can jaabir waana kii aan soo maraynin qala xadaanaa saciid bnu sulaymaan qala xadaanaa mubaraku wahuwa mubaarak bnu fadala saduuqun yuqdi can haabiti wahuwa haabit bnu aslam albunaaniy can anasin qaal kana nabiyu sal ly slam nabigu wuxuu ahaa idaa utiya bishay haddii shay loola yimaado yaquulu wuxuu dhahaya idhabuu bihi ilaa fulaana heblaaye ula taga fa inahaa iyadu kaanad waxay ahayd heblaayadaasi sadiiqata khadiija khadiijo saaxiibteedii ahayd idhabuu bihi ilaa beyti fulana guriga eblaayo gurigeeda la aada fa inahaa kaanat tuxibu khadiija eblaayada khadiijay jeclayda xadiidkan marka xaakim ayaa mustadraga ku soo saaray kitaabu lbiri wasila min ariiqi asad bni muusa can mubaarak bni fadaala ayb isagana waa saxiix yeele dahabina waa ku waafaqay ayb xadiidkuna wuxuu tusayaa de qowl lmacruuf iyay ka mid tahay qofka inuu qofkii uu la dhaqmay la noolaaday dadkii saaxiibada iyo asdiqada iyo la ahaa inuu ku xiriiriyo qofkaa dartiis yani waxay ka mid tahay marka macruufka qala xadaثna mxamed bnu kahiir wahuwa alcabdiyu qala akhbarana sufyaan wahuwa aلthawriyu can abi maliki اlashjaciy can ribciyin can xudayfata qaala qala nabiyukum slى اllahu عalayh waslam kulu macruufin sadqa idaa marka muslima soo saaray waa kii hore markaan sheegaynay min xadiidi xudayfa waa kana baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alkhuruuju ila almabqalati in loo baxo meesha yacni qudaarta ama begelka iyo meesha uu yaallo ama suuqoo laga soo gato ha ahaato ama beerta uu ku yaallo oo qofkii marka u baxo wa xamlu shayi iyo qofku inuu shaygii soo qaato soo xambaaro calaa caatiqihi tunkiisa inuu kusoo qaato garabka ilaa ahlihi gurigiisana uu usoo qaado bizambiili dambiilna uu kusoo qaado zambiil marka waa dembiil anaga dembiilaan dhahna ayb bizabiili bizambiili labada waa la qoray qofkii inuu marka suuqii wax ka soo gato ama yacni beertii wax ka soo qaado dambiilna uu kusoo qaato ehelkiisi usoo qaado tawaaduc marka aadaabtii bay ka mid tahay oo waa tawaaduc qaala xadaanaa isxaaqu bnu mahlad isxaaqu bnu mahlad waa isxaaqu bnu rahuya isxaaq bnu raahwiya waa isxaaq bnu ibraahim ibni makhlada abu yacquub halkan marka isxaaq bnu makhlad uu ku yiraahdaa saxiixana isxaaq bnu raahuya buu dhahaa ama isxaaq can xamaad bni usama wahuwa abu usama xamaad bnu usamata alkuufiy can miscarin wahuwa miscar bnu kidaan qaala xadaanaa cumaru bnu qays an cumaru bnu qayskan almaasir ayaa leeyahy abu sabaax saduuqun rubamaa wahim akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab lmufrad waabu daawuud can camri bni abi qurata alkindiy ninkan waxaa la yihaha camru bnu salamata bni mucaawiya wa huwa hiqat mukhadram bukhaari ayaa adab lmufradka uga wariyay iyo abu daawuud qaala waxa uu yidhi carada abii aabbahay camar baa dhahay aabbahay baa wuxuu u bandhigay calaa salmaana salmaan alfarisi ukhtahu walaashiis ayuu u bandhigay fa abaa waa diiday watasawaja wuxuu guursaday mowlaatan lahu mawlaa addoon yacnii u xoreeyey oo markaa yacni isaga uu lahaa yuqaalu lahaa la yiraahdo buqayra buqayra la yiraahdo fabalaga abaa qurata abaa qura waxaa soo gaaray anahu kaana bayna xudayfata wa salmaan marka walaashiisu u bandhigay waa maunan guursanin mowlaatuhu buu guursaday marka aabbahaas gabar uu xoreeyey oo mowlo u ahayd buu guursaday salmaan gabadha marka sida daahirka aakhirka yani ku cad gabadha waxay mowlo u tahay abuu qura ayb fabalaga abaa qurata abaa qura waxaa soo gaaray anahu kaana bayna xudayfata wa salmaana shay-un xudayfa ibnulyamaan iyo salmaan inay wax dhex mareen fa ataahu waa u yimid yatlubuhu isagoo raadinayo fa ukhbira waxaa loo sheegay anahu salmaan fii mabqalatin lahu meel begelka iyo waxyaabahaas iyo qudaartaa laga soo saaro laga beero oo uu lahaabuu jiraa baa layidhi fatawajaha ilayhi marka mabqalada ama baqliga maahan keliya begelka keliya kaan inaga naqaan maaha qudaar kastoo cargo oo la rujiyo waxa iska saasay noqonaya ama ha ahaato koosto ha noqoto ama begelkii ha noqoto iyo wixii kale lamida qudaartan cagaarta ee la cuno ee la kariyo iyaga marka dhulka inta lagu abuuro lasoo rujina macalxididkeedii ayb fatawajaha ilayhi markii meeshaasuu jiraa yidhi xaggaas ugu jihaystay marka abuu qurihii baa tegey marka falaqiyahu wou la kulmay wa macahu zabiilun isagoo dembiil wata fiihi baqlun oo ku jiro qad adkhala casaahu ushiisii uu geliyey fii curwati zabiili dembiisha yacnii meesha laga qabsaday sidadeeda dembiisha sidadeeda dhegteeda ayuu ushii geliyey wa huwa calaa caatiqihi ushiina marka iyo dembiishiina garabkiisay u saaran yihiin yani soomaalida waa sameeyaan taasna ushiibuu qabtay dembiishii dhagaheediibuu geliyey halkaasuu saartay marka waa kusoo dhaqaajiyey marka ayb maxalushaahidkana intaas wada ka raba saxaabiga jaliilkee weyn yacnii reerkiisau intuu wax usoo xamaalo gurigiisa usoo wataan aadaab waayo marka waa tawaaduc qofka inuusa iskibrinin ayb faqaala wuxuu yidhi ya abaa cabdillaahi abuu qura wuxuu yidhi ya aba cabdillahi kunyada salmaan maa kaana baynaka wa bayna xudayfa maxaa ahaaday adiga iyo xudayfe dhexdiinna qaala waxau yidhi yaquulu salmaan salmaan wuxuu leeyahay markaa abuu qura marka wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi abuu qura yaquulu salmaan qaalada marka waxaa le camar ayb cumar baa wuxuu yidhi qaala abuu qura wuxuu yidhi oo aabbihiisa yaquulu salmaan salmaan wuxuu leeyahay wa kaana alinsaanu cajuulan dadku insaanku degdeg iyo yacnii mid degdeg badanu ahaaday fanalaqaa way tageen xataa atayaa daara yani ha degdegin tartiib fanalaqaa way tageen xataa atayaa daara salmaan salmaan gurigiisa ilaa ay ka yimaadeen fadakhala salmaanu daara salmaan daartiibuu galay faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum uma adina liabi qurata usoo idin dalbay fadakala waa soo galay faidaa namatun mawduucun calaa baabin faidaa namatun go ayaa mawduucun mid la suray ah yacnii la dhigay ah calaa baabin albaab ayaa la dhigay dahc malaakanamaa looga yeela wa cinda ra'sihi yani dhulkaasaa loogu goglay wa cinda ra'sihi madaxiisa agteedana labinaatun ayaa ah dhoobab dhagxaan dhoobab oo buluketi oo kalena dhinac madaxyada laga dhigay ayb waidaa quraaun sarji yar qurdaadku marka waxaa la yidhaahdaa shayga kabadda ama ahe la saaraayo dameerka ama faraska iyo la saaro salli camal ayaa ahba meeshii marka faqaala waxa uu yidhi ijlis fariiso calaa firaashi mowlaatika mowladaada firaashkeeda ku fariiso allatii tumahidu linafsihaa midaasoo nafsadeeda diyaarinaysa yani guur iyo waxbay u diyaarinayna aqalgal uma anshaa yuxadiuhu wuxuu gudagalay marka inuu u sheekeeyo sheekaynayo faqaala wuxuu yidhi ina xudayfata xudayfa kaana yuxadiu biashyaaa qisadii markay isku qabteen u sheegeen xudayfa ashyaa ayuu ku sheekayn jiray kaana yaquuluhaa uu dhihi jiray rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka uu dhihi jiray fii ghadabihi markuu caraysan yahay liaqwaamin uu ku dhihi jiray ayb fa uutaa waa la ii imaanaya aniga marka fa us'alu canhaa waxyaabahaasaa lay su-aalayaa ashyaadaanna marka xudayfa ka sheekayn jiray waxay ahayd mararka qaar rasuulka isagoo xanaaqsan buu qof wax dhahayaa ama hadal adag buu dhahayaa ama yani waxaa laga yaabaa inuu si uu yiraahdo hadal daahirkiisa habaar u eg inuu dhahaa laga yaaba nabiga sal l slm xudayfa marka isagu waa sheegayaa wax allaale wuxuu nebiga yidhi kaasna saasaa la yidhi nebigu saasuu ka yidhi kanna nebigu sidaanu ka yidhi kuwana marka nebigu waa u duceeyey kuwa sidaas u habaaray waxbaa marka imaanaya salmaanna marka wuxuu arkayaa arintaas xoogaa inay keenayso cuqdo iyo waxa noocaas inay dhalinaysa ayuu arkaa marka wuxuu leeyahay rasuulka waxyaaba uu caradiisa dhexdeeda dhihi jiray dad ayuu xudayfe ka sheekay jiray anaa la ay imaanayaa waa la i-su-aalayaa fa aquulu waxaan dhahayaa xudayfatu aclamu bima yaquul ninkaasa saa og wuxuu dhahaya marka qofkii markii la yidhaha isagaa og wuxuu leeyahay xoogaa marka xudayfa arrinkaa uu ka xumaaday ma uunan u rumaynin sidiisioo kalena uma sheegin bal waxa uu yidhi xudayfatu aclamu bima yaquul wa akrahu waxaan nacayaa aniga an takuuna inay ahaato daqaa'inu cuqdado bayna aqwaamin dad dhexdood inay cuqdad ahaato ayaan nacayaa aniga fa utiya xudayfatu xudayfa loo yimid faqiila lahu waxaa lagu yidhi ina salmaana salmaan laa yusadiquka salmaan warkan aad sheegaysid makuu rumaynayo walaa yukadibuka mana ku beeninayo warkaagii o dhan baa shib buu ka yahay walaa yukadibuka bima taquul fa ja'anii xudayfatu baa ii yimid fa qaala wuxuu yidhi yaa salmaanu ibna ummi salmaan salmaanow salmaan hooyadii kii ay dhashayow faqultu waxaan idhi anigana yaa xudayfatu ibna ummi xudayfa latantahiyanna warkaan marka salmaan baa wato waad ka joogaysaa oo ka joogaysaa waxaan aad sheegaysid ow la aktubanna fiika ilaa cumar ama shanigaagaan ka qorayaa cumar baan u qoraa warqad haddii kale waxaan waa ka joogi falamaa khawaftuhu markaan ku cabsi geliyey bicumara cumar tarakanii waa idaayey marka waa iga tegin waqad qaala rasuulu llahi sal ly salam rasuulkuna waxa uu yidhi sababta marka hadda wuxuu sheegayaa salmaan ka keentay oo uu ku qoonsaday xudayfe inuu waxyaabaha sheeg sheego uunan ku jeclaysanin nabiga wuxuu yidhi buu yidhi min waladi aadama ana bani aadamkii anaa ka mida ah. yani anu bani aadamaan ahay wa ilmo aadamaan ahay markaa markaa nebigu muxuu ka wadaa warkan anu bani aadam aan ahay sida bani aadamku u xanaaqaan waa xanaaqaya ayb fa ayumaa cabdin addoonkii ahoo min ummatii ummadayda ka mida lacantuhu aan lacnado aniga lacnatan lacnad aan lacnado ow amase sababtuhu ama aan caayo sabbatan cay fii gayri kunhihi xaqiiqadiisa aan ahayn fa ajcaluhaa calayhi salaatan ducaan uga dhigayaa yanii wixii marka uu keeno ama xanaaqa ama qof ummaddan ka mida ee uu hadal ku yiraahda marka rasuulka sal alla ly salam hadalkaas oo marka u eg habaar iyo wax lamid oo kale u eg nebiga isagaaba yidhi ilaahay ka baryay inuu duco uga dhigo qofkaas uunan habaar u noqonin marka fii kayri kunhihi marka la leeyahay de waxay tahay de qofkii ada iyo dhibaato geysto kale oo nebiga dhibaatada darteed uu kaga habaartamo middaa iyada fii kunhihi bay ku joogtaa xaqiiqdeeda laakiin wixii kaleen sidaa ahayn habaarkii marka duco isku bedela meeshaan marka meesha keentay waaye yani mucaawiya rasuulka sal alla l slam baa waxaa la yidhi dhowr jeer buu nebiga u yeeray mucaawiyaa loo yimi rasuulkaa kuu yeeraya waa ka yar daahay mucaawiya markaasaa nabiga la yidhi mucaawiya maxaa ku dhacay waxbuu cunayaa baa la yidhi markaasuu yidhi ilaahay ma dharjiyo wax saas kale dadka marka mucaawiya nacab oo dhan waxay uga dhigaan marka naqiisa iyo nuqsaanay uga dhigaan a'imadana waxay yidhaahdaan isaga amaanayb u noqonay maxaa yeelay arrinkanoo kaleba waay nin allaala ninkii aan hadal sidaanoo kale aan dhaho nebigu muxuu yidhi ducaan ugu bedelay marka waa ducaysan yahay mucaawiya radia allahu canhu xadiidka marka meeshaas mabqaladaas unbaa hadda qisadan dheer keentay abu daawuuda warinaya xadiidkan kitaabu ldab baabu nahyi can sabi asxaabi rasuulilahi sal slam bal fiiri abu daawuud yani sida meesha uu ku keenay Eh, kitaabu sunna ku keenay wuxuuna uga dhigay uu yidhi iska reebidda layska reebay can sabi asxaabi rasuuli illahi sal ly slam nebiga asxaabtiisa in la caayo maxaa yeeley de saxaabadu ama nebigu waa u duceeyey kuwii kale oo hadal iyo wax kala gaareenoo markaas iyagu aan ada iyo dhibaato iyago iyagoon la imaanin nebigu mar uun ku qayliyeyna waa kaasaa ducow ugu bedelay nebiga sal l slam marka saxaabadu meel laga caayaa maba lahamba radia allahu canhum hadda marka mucaawiya iskama daayay sheekhaynkiiyo dab abuubakar iyo cumar baaba hadda caydoodii bani aadamkii markay soo dhammeeyeen sharta oo dadka say un u caynayeen u caynayeen meeshii hadda waxay marayaan abuubakar iyo cumar nin iraani ah oo yacnii abuubakar aan soo gaarin cumar soo gaarin waxay ka hadleeyeen aan la arag waxay u tareen un maahane leanna diinkan ay hadda islaamnimadan ay sheegayaan haddayba islaam yihiin waaye waxa dhulkaas soo gaarsiiyey islaamnimada waa cumar meel marka mayay joogaan marka cumar maxay ku maagayaan marka luumi iyo shar caaisha radia allahu canha waxay tiri abubakar iyo cumar dad ilaahay doortay waaye markay dhinteen xasanaadkooda inuu u socdo ayuu alla doonay kuwaan marka waxaa lagu salladay afka najaasta ku leh ayaa lagu salladay oo shiicada raafidada ayaa lagu salladay iiraanta iyo kuwan lubnaanta iyo kuwan ciraaq joogo iyo meel allaale meeshay joogaan yacnii eh, dacwadaas qaabka daranna isku dayaya inay ku qanciyaan dadka marka ma lagu qanci karo abuubakar iyo cumar eh, haddii abubakar iyo cumar gaalnimadooda lagu qanco qur-aankii waa ka baxay meesha laana qur-aankiiba ayagaa tartiibtiisa iska lahaa iyagaa keenay iyagaa qur-aankii yani waxay ka dhigeen yani musxafka iyagaa noogu qoray isagoo qur-aanku meelo ku kala tagtagsan bay musxaf isugu keeneen shaqadaas marka dadkii noo qabtay oo ilaahay marka gacantooda uu ku qabtay haddii caayo loogu bedelo shar meeshii ugu darnayd qof asaga aynan waxaas dhaqan iyo caqiido u ahayn oo soomaali ana hadduu waxaas ku qanco xoogaa cunno a darteedna oo abubakar iyo cumar ku caayo iyadana cunadaasi marka meesha ay waxay noqonaysaa marka wax sun ah sun sun ayay ahaanaysaa walciyaadu billah marka abu daawuud baabkaasuu ku keenay eh, xadiidkan ayb xadiidkana waa xadiid xasana qaala xadaana bnu abi shayba wa huwa abu bakr bnu abi shayba waayo cabdullaahi bnu cabdullah bnu abi shayba qaala xadaanaa yaxya bnu ciisa wa huwa tamiimiyu nahshaliyu saduuqun yuqti can lacmash can xabiibin wa huwa xabiib bnu abi haabit can saciid bni jubayr can ibni cabaasin qaal qaala cumaru radia allahu canhu cumar waxa uu yidhi ukhrujuu bina ilaa ardi qowmina na bixiya qoomkeennii dhulkooda noo bixiya aan aadni fakharajnaa waa baxnay fakuntu waxaan ahaa buu yidhi ibnu cabaas ana aniga iyo wa ubayu bnu kacbin ubay bnu kacab fii mu'ahari nnaas dadka gadaashoodaan ahayn dadkii waa badnaayeen gadaalaan jirnay buu yidhi aniga iyo ubay bnu kacab fahaajat saxaabatun daruur ayaa markaas kacday ayb fahaajat saxaabatun daruur ayaa markaa yani kacday oo badatay daruur badan baa hal mar isu timid daruurtana markay isku soo ururto roobaa imaan raba ayb faqaala ubayun ubay bnu kacab waxa uu yidhi allaahuma srif canaa adaaha ilaahu naga leexi dhibkeeda falaxiqnaahum ciidankii dadkii naga horreeyey cumar iyaan haleelnay marka naga gadaalaan jirnay soo ma dhehin kuwii hore jiray baan ka daba tagnay waqad ibtallat rixaaluhum iyagoo ay qoyday Eh, meeshii ay deganaayeen iyo rarkoodii iyo eh, gaadiidkoodii iyo wixii ugu rarnaa iyagoo ay qoyeen ayaan gaarnay fa qaaluu waxay yidhaahdeen maa asaabakum aladii asaabanaa markaasay nagu yidhaahdeen idinma asiibin miya aladii asaabanaa wixii annagana asiibay wixii nagu dhaca idinkuma dhicin qultu waxaan idhi buu yidhi ibnu cabaas inahu daca allaha caza wajalla allow bariyey yacni ubay ibnu kacab an yasrifa cannaa adaaha inuu alla naga leexiyo dhibkeeda marka annaga qoyaanba maba aanan arkinba faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi alaa dacowtum lanaa macakum maxaad ducada noogu dari weyseen annagana macam alaa dacowtum maad alla barisaan lanaa annaga noo alla tuugtaan macakum idinka maciina idinka le hadda isu alla bariyey annagana maxaa noogu dari weyseen buu leeyahay ayb xadiidkan marka eh, laalakaai ayaa warinaya sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunna wuxuu ku warinaya fii dikri karaamaati alwliyaa baab buu leeyahay dheer karaamaat lwliyaa uu baab kaga dhigtay ayuu leeyahay laalakaai abulqaasim hibatullaahi aabari kitaab caqiida waaye karaamaadkiibuu kusoo daray leanna karaamaadka muctasilada inkirto maadaama ay muctasiladu inkiraan karaamaat ulowliyaa ahlu ay sugayaan iyuu meeshaas ku daray marka weliba wuxuu ku keenay siyaaqu maa ruwiya min karaamaati abilmundir wuxuu baab uga dhigtay wixii la wariyey karaamaadkii abulmundir abulmundirna yaa waaya ubay ibnu kacab waay abulmundirna ayb abaraanina waa wariyey fi kitaabi ducaa alkabiir ayuu ku wariyey min ariiqi sulaymaana bni caliyin bni cabdillahi bni cabaas can abiihi can jadihi marka dariiqan in la fiiriyo u baahan yahay haddii dariiqani uu marka sidan uu u jiro kan marka dacfiga ku jiro waa ka kabmaan leanna waxay ku cileeyeen bacdi alculamaa xabiib ibnu abi thaabit iyo acmash labadu cancanay ku warinayeen labadoodana waa mudalisiinay dhahan laakiin dabaraani riwaayadiis in la arka waso leanna iyada sulaymaan bnu cali bni cabdillahi bni cabaas can abiihi can jaddihi buu ayuu ku wariyey marka bal inay khilaafsan tahay in kale in la arko waa dhici kartaa marka xadiidku inuu xasan ku noqdo dariiqan dabaraani iyo kan marka laysu geeyo iima fududaanin marka kitaabu ducaa alkabiir inaan feeriyo waa mabuuc laakiin iima fududaanin ma helin usbuuca dambaan laakiin hadday alla idma feeri doona ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alkhuruuju ila adaycati bixidda loo baxo eh, ila daycati daycadu marka dhulka qofka uu leeyahay hantida qofka waxa uu ku nool yahay meesha uu ka shaqaysto beer ha noqoto guri guryo ha noqdaan meeshaa qofka inuu u baxo ayb qaala xadaanaa mucaadu bnu fadaala qala xadaanaa hishaamun اdastuwaa'iy hishaam bn abi cabdillaahi can yaxya bni abi kahiiri wahuwa alyamaamiyu can abi salamata qaal ataytu abaa saciidin اlkhudriy ayaan u imid wa kaana lii sadiiqan saaxiib ayuu ila ahaa faqultu waxaan idhi alaa takhruju bina ila اnakli beerahan timirta geedtimireedyadaada miyaa geedtimireedyada xaggooda miyaan miyaadan noola baxaynin fakharaja waa baxay abu saciid wacalayhi calayhi khamiisatun lahu isagoo maro oo wato yani go u yahay korkiisa ayb marka xadiidka adde ila naqlidaasa daycadii marka waa taas waa in loo bixi karo qofku marka beertiisa iyo meesha uu ka shaqaysta iyo waa aadi karaan ayb ma la dhahayo yani dadka wuxuu u keenayaa baabkan waxay tahay qaar baa waxay dhahayaan waxaas in la samaysta beer iyo eh, meel maciishad iyo in la samaystaa aadaabta iyo suhdigu saas maahan qaara dhahay marka rabaa inuu yidhaahdo maya sidaas maahane waa loo bixi karaa meelahaas nacam waa kan saxaabadii iyo ay u baxayaan ayb qaala xadaanaa moxamed bnu salaam wa huwa albikandiyu xadiidkan marka haddaan soo dhaafnay bukhaari saxiixiisuu ku wariyey sideed boqol toban iyo saddex min ariiqi muusa can hamaam hamaam ibni yaxya alcawdi can yaxya bni abi kaiir can abi salamata fi xadiidin طawiil qala xadaana mxamed bnu salaam qala ahbarana mxamed bnu lfudayl ibn ghaswan can muira wahuwa mugiiraة bnu miqsam can umi muusa qaalat samictu caliya cali baan maqlay salawaat ullaahi calayhi waa ka hadalnay marka nusakha iyo dadkii wax qorayaa saas u dhigaya yaquulu amara الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama nebigu wuxuu amray cabdulaahi bna mascuud cabdullahi bni mascuud an yascada shajaratan geed inuu fuulo fa yaatiyahu minha bishayin uu geeddaas wax uga keeno ayb marka nebigaa diraayo ibnu mascuudow tagoo geeddaas tag waxay waxaa iiga keen buu yidhi kaanna marka geeddii dee miro iyo wax inay leedahay inuu saa wax uga dirsadaa laga yaabaa waa la tegi karaa marka beertii meelahaas fanadara asxaabuhu asxaabtiis nabiga asxaabtiisii baa waxay eegeen ilaa saaqi cabdillaahi cabdillahi marka geedii buu fuulay markaasay waxay arkeen asxaabtii shanshadiisa cabdullaahi bnu mascuud shanshadiisay arkeen yani kubkiisa fadaxikuu way qosleen min xumuushati saaqayhi waxay ku qosleen kubabkiisa dhuubnaantooda ayay ku qosleen qaala rasuulu lahi sal l slam rasuulku waxau yihi maa tadxakuun maxaa ku qoslaysaan la rijlu cabdillaahi cabdullaahi lugtiisa ahqalu waa ka culays badan tahay fi lmiisaani miisaanka min uxudin buurta uxud maxaa ku qoslaysaan yiri lugtaan cabdullaahi lugtiisa waa ka culus tahay buurta uxud miisaanka qiyaamaha marka meesha waxaa ka garanaya dadku marka weynaanta iyo dherarka iyo buurnida iyo qiimuhu inta taas maahan ee qiimuhu waxaa weeyaan waxa qofka gudihiisa ku jira waxaa gudihiisa ku jira hadday wax fiican yihiin iimaan uu ku jiro yacni khayr uu ku jiro camal badan uu leeyahay taas unbaa wax lagu fiirina xadiidkii muslim wuxuu ahaa yujaau yowma alqiyaamati birajuli alcadiimi asamiini laa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda qiyaamaha waxaa la keenayaa nin weyn oo cayilan ilaahay agtiisana aan la ekayn garab kaneeco aan miisaankiisa uunan dhammayn <coughs> cabdullaahina marka waxaa laleeyahay lugtiisa uxud buurta uxud waa ka miisaan badani miisaan marka midka qiyaamaho ayb dadka laakiin xadiidkii kalena waa tawa in allaha laa yanduru ilaa suwarikum ilaahay muuqaaladiina walaa ilaa ajsaamikum ma fiirinaayo walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum alla wuxuu fiirinaa quluubtiina iyo acmaashiina xadiidkan imaam axmeda soo saaray fi lmusnad ibnu abi shaybana waa soo saaray fi lmusanaf ibnu sacadna dabaqaadkiisuu kusoo saaray abu yaclana fi lmusnad kulluhum min ariiqi muxamed ibni fudayl ayb waana xadiid saxiixa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan almuslimu muslimka mir-aatu akhiihi walaalkiis miraayadiisa qofka muslimka qofka kale muslimka miraayadu u yahay miraayada qofka markuu saa isugu eego waxay tusaysaa saxarka iyo qashinka iyo waxa ku yaallo isla markiina waa iska zuuliya waa iska tiraa qofka marka muuminka muuminka kale miraayadu u yahay xumaantiisu u sheegaa calaa wajhi nasiixu ugu sheegaa markaasuu iska zuuliyaa xumaantii wixii wanaaga uu ku arkana war waa ku fiican tahay waxaas wad buu dhahaa khayr allah ku siiye qaala xadaanaa asbaq wahuwa asbaq bnu lfaraj qala ahbaranii bnu wahbin wahuwa cabdullahi bn wahb almisriyu qala ahbaranii khalid bnu xumayd wa huwa almahriyu ayb laa ba'sa bihi akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wbnu maaja fi tafsir can khalid bni yaziid wahuwa almisriyu hiqat ayضa akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can sulaymana bni rashidin wahuwa almisriyu sanadka waa misri maqbulu akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad ayb can cabdillaahi bni raafic qaara wuxuu u dhigaa cabdulaahi bnu abi raafic abi male can cabdillaahi bni raafic wahuwa alxadramiyu abu salamata wahaqahu abu zurca akhraja xadiidahu albukhaariy fi ladabi اlmufrad ayb can abi hurayrata qaala almu'minu mir'aatu akhiihi idaa ra'aa fiihi hadduu ku arko cayban ceeb aslaxahu waa hagaajiyaa tu u sheego ayuu u hagaajiyaa xadiidkan hadda waa mawquuf isagoo marfuucana waa kan qaala xadaanaa ibraahimu bnu xamza wa huwa ibraahimu bnu xamzata bni muxamed bni zubayr azubayriy almadaniyu saduuqun akhraja xadiidahu albuhaariyu abu dawuud wanasaa-iyu qala xadaana bnu abi xaazim wahuwa cabdulcasiiz bnu abi xaazim ayb saduuqun faqiih akhraja xadiidahu asxaab alkutub sita can kahiir bni zayd wa huwa kahiir bnu zayd alaslamiyu abu muxamed almadaniyu saduuqun yukhdi akhraja xadiidahu albukhaariyu fi juzi lqira'a halkaana dabcan waa uga soo saaray wa abu dawuud watirmidiyu wabnu maaja can lwaliid bni rabax alwaliid bnu rabax almadaniyu saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan waabu dawuud watirmidiyu wabnu maaja can abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalayh waslama qaal almu'minu mir'aatu akhiihi wاlmu'minu mu'minku aqulmu'mini weeyaan yakufu calayhi daycatahu wuxuu u celiyaa daycatahu ayuu u celiyaa ayb marka xoolihiisii iyo noloshiisa iyo ayuu u xifdiyaayo u celiyaa wayaxuuduhu min waraa'ihi xagga dambena marka waa ka ilaaliya abu daawuud ladab buu kusoo saaray baabun fi nasiixati sidaasuu yiri ayb meesha marka khaaabi wuxuu yidhi ina xadiidka macnihiisa isagoo macnaynayo ina almu'mina yaxkii liakhiihi lmu'mina liakhiihi اlmu'mini jamiica maa yaraahu minhu qofka muminka walaalkii muminka kale wuxuu uga sheekeeya wax walbuu ku arko fain kaana xasanan hadduu yahay zayanahu lahu waa u qurxina liyasdaada wain kaana qabiixan haddii uu yahayna wuu ka reebayaa ayb nabahahu calayhi haddii shaygu uu wax xun yahayna waa ku baraarujiyaa liyantahiya canhu se uga reebtoonaado marka miraayad saasaa loogu shabahay kamaa ruwiya can cumar sidii cumarba laga wariyey inuu yidhi raxima allaahu man ahdaa ilaya cuyuubi allah u naxariisto ninkii ceebahayga iisoo hadiyeeyey marka ninkii ceebahayga iisoo sheego ii keeno oo hadiyad igaga soo dhiga allah u naxariisto marka laba xaalad baa kala jirto marna dee qofka waa u naseexaynayaayo war sidaan iska bedel marka u naseexaynaya isagoo u sheegaa marka uu rabo laakiin tacyiir iyo ceebaynna ku ayuu u sheegaa ninkii hebela saas waaye ayuu yiraahdaa si markaasi uu u ceebeeyo labadaas marka waa jiraan marka nasiixada iyo tacyiirkana farqi baa u dhexeeya ayib midan marka uu sheegayo qofka ayuu u sheegayaa ayb meeshaa marka daycatu rajul maxaa laga wadaa wuxuu yidhi yakufu calayhi daycatahu wa daycatu rajuli maa yakuunu sababa macaashihi waxaa weeyaan qofka waxa uu ku noloshiisu meeshuu kasoo saarto ama sababka u ah ayb munaawi faydulqadiirka isaga wuxuu ku yidhi wayakufu calayhi daycatahu ay yajmacu calayhi maciishatahu wayadumuhaa lahu asbaabtii nolosha iyo meeshii maciishadiisiiba u ururiyaa wey waa usoo jamciyaa waa usoo ururinayaa marka waa ula dadaalaya ayb meeshii noloshu kasoo gelaysa ka owdi maaya sida dadku hadda u badan yihiin meeshii nolosha kasoo gelayso derbi uga dhiganaya dee marka dadkaanu awoodayaan inay risqiga iska qabtaan ummad badan ma noolaadeenba ma noolaalahayn laakiin dee ilaaha risqiga ukala ahay ayb allah mustaaan qul low antum tamlikuuna khasa'ina raxmati rabbii idan la amsaktum khashyata alinfaaqi wa kana alinsaanu qatuuran labadaas macnaa marka lagu macneeyey wayaxuuduhu min waraa'ihi gadaashiisana waa ka dhowraayo waa ka koolkooliyaa waa ka ilaaliyaa qofka muuminka muminka kale dad islu gooynaya un ma aha qaala xadaana axmed bnu caasim wa huwa albalkiyu ninkaa marka ibnu xajar wuxuu yidhi maa carafahu abuu xaatim maa carafa abuu xaatimin xaalahu abuu xaatim ma garanin buu yidhi ninkan xaalahu fi lxadiid ahraja xadiidahu albukhaariyu laakiin bukhaari ayaa saxiixa uga soo saaray marka abuu xaatim haddii uunan garanin bukhaarina ixtaja albukhaariyu fii saxiixihi ninkaa marka muxuu noqonaya culimmadii hore qaar ka mida ah waxaa laga wariyey waxaan dhihi jirnay buu yidhi qofku hadduu bukhaari saxiixa uga soo saaro qad jaawaza alqandarata qandaradii iyo meeshii laysku fatashayay waa dhaafay ninkaas dhildhil maaha nin marka saxiixulbukhaariga la dhexgeliye mraqaala xadaanii xaywatu wahuwa xaywat lmisriy xaywat bnu shurayx qaala xadaanaa baqiyatu wahuwa baqiyatu bnu lwaliid waa tadliisu taswiyu samay jire aad u tadliiskiisu u darnaa haddana can buu ku warinaa can ibni thawbaan cabdiraxmaan ibnu thaabit ibni thawbaan weeyaan saduuqun yukhdi wa rumiya bilqadr watahayara biakhara akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad wlarbaca can abiihi ayb can abiihi can makxuul abiihi marka thaabit bnu thawbaan yuu ka warinayaa can makxuulin can waqaas bni rabiicata wahuwa alcansiyu maqbuulun abu daawuud iyo waxaa ka wariyaan bukhaari fi ladab lmufrad can lmustawrid mustawrid ibnu shadaad waa saxaabi can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalama qaal xadiidkan waa dheeraaday kow labo saddex afar shan lix toddobo sideed isagay nebiga sideed qofa udhaxayso waa sanad naazila marka qaala man akala bimuslimin man akala qofkii wax ku cuno bimuslimin muslim sababkii qofkii wax ku cuno uklatan wax cunis ugu cuno fa in allaha alla yucimuhu waa quudinayaa milahaa iyadoo kale min jahannama ayuu ka quudinayaa ninkii nin muslina wax ku cuno maxaa laga wadaa lacaguu kusoo qaatay dhibkiisa suu isaga u dhibi lahaayuu lacag kusoo qaatay suu isaga u dhibi lahaayuu darajo ku qaatay xantiisiibuu wax ku helay intaba culimmadu waa yidhaahdeen qof muslima xantiis qof muslima dhibkiis ayuu wax kusoo qaatay waxaas u qaadanaya ama darajo ha noqoto ama ha noqoto lacag la siiyo ha noqoto hawshaan marka howl wax ka badbaadayaa ay yaryihiin ay noqonayn ninkii qof muslima wax ku cuno marka baadi waxaa weyaan bimuslimin bisababi muslimin sababiy man akala bimuslimin muslim qof sababkii qofkii wax ku cuno uklatan cunis fa ina allaha alla yucimuhu waa quudinayaa milahaa iyadoo kale ayuu min jahannama ka quudina waman kusiya qofkii la marshiyo oo mara la siiyo birajulin muslimin bisababi rajulin muslimin nin muslima dartiis buu dhar ku helay ayb dhibkiisii iyo buu dhar ku helay fain allaha caza wajala alla yaksuuhu min jahanama jahanama uga labisa walciyaadu billah waman qaama birajulin waman qaama qofkii ku kaco birajulin yacnii nin bisababi rajulin nin dartiisa u kacay haddii bacda in sababiye laga dhiga waa bannaan tahay tacadiye in laga dhigana waa banaantahay marka sababiyada marka laga dhigaa waxay noqonaysaa waman qaama qofkii kacaa birajulin bisababi rajulin nin dartiis u kacay maqaama riyaa-in wa sumcatin istustus iyo ismaqashiin maqaamkeed ayuu ninka ula kacay ya muslimin maanima taana birajulin muslimin maqaama riyaa-in wa sumcatin yani macnaha waxuu noqonaa haddii bacda sababiya laga dhiga nin nin dartiis buu u kacay waa buunbuuniyey waxuusan ahayn asoo istustusayo dad kale iska gadgadayo waxuunan ahaynuu ninkii ka dhigay ama lacag uga qaadanaa ama siyaal kale waxyaabo kale ama kooxdiisa waayo wuxuu rabaa inuu ummadda banaanka u geeyo imaam uga dhiga cirka u marsiiyawaana istutus iyo isgedid been un ah tanna badana ayb miisaankii dad hawadiis unbuu iska noqdeen ayb qofka maantana cilmi leeyahay E, shalay cilmiguu lahaa maantana ajhalu nnaas maanta iyo shalay caalim jaahil ma dhici karta afar iyo labaatan sac gudahood marka caalimnimadii horaa maqaama riyaa-in wa sumcatin iska ahayd ama midaanaa gardarro ah dambe alagu gardaroona haddii bada sababiya laga dhigo waa kaa marka waman qaama birajulin haddii tacadiyo laga dhigo markaa uu noqdo waman qaama birajulin yacnii qofkii qof u kaco maqaama riyaayin wa sumcatin ugaga kaco ay qaama rajulan maqaama sumcatin eh, fashaharahu bisalaax taas saasay ahayd ta kalena waxay tahay marka sababiye laga dhiga qaama huwa midan midan eh, qaama huwa wa adhara min nafsihi salaaxa sababiyada inay ku roon tahay nin dartiisa u kacay isu tus iyo sumcad darteed fa ina allaha alla yaquumu bihi oo la istaagaya maqaama riyaa-in wa sumcatin maqaam eh, yani ou ku tusaayo khalaa'iqda iyo wa sumcatin ou ku maqashiinayo khalaa'iqda yowma alqiyaamati ninkaa isagana aljazau min jinsi alcamal tacadiyada markay tahay qaama huwa wa adhara min nafsihi salaax isagii baa kacay nafsadiisu salaax ka muujinaa ayb sidaasoo kaley dhahaan marka xadiidkan isagana wuxuu tilmaamayaa xadiid saxiixa waaye abu daawuud filadab ku wariyey baabun fi lghiiba ayuu ku keenay weliba marka kiibadii inay halis tahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cala nabiyina muxamed